wa sharcan sharci ahaanna ismun waa magac limaalin makhsuus xoolo gaara lagu magacaabo oo yuukhadu laga bixiyo oo laga saaro min maalin makhsuusin xoolo gaara oo inoo iman doonta calaa wajhin makhsuusin qaab gaara looga bixiyaa yusrafu liaa'ifatin makhsuusa koox markaa gaar ahna waa loo bixiya tacriifkaa dee waad arkaysaa xoolo gaara oo xoolo gaara laga bixiyo oo qaab gaara looga bixiyo cid gaarana loo bixiyo la siiyo alla waxaad fahamtay ama sekadu waxay tahay inaad suuraysatay dee meeshaa ka dhici mayso marka in tacriifka noocaas oo kale de laiska beda ah ayaa la qaatay lanna waxba laga fahmi maayo xoolo gaara xoolaha gaarka maxmed ku ila tacriifka waxaa loo keenay in qofkii wax loo suureeyo marka waa xoolo gaara oo maal xoolo maaragtay maal gaara laga bixinayo qaab gaarana looga bixinayo cid gaarana la siinayo haddaad idinku wax ka fahamtaan garma lakin anigu tacriifkaasi tacriif markaa eh, wax badan itaraya ma aha marka tacriifku hadduu saas oo kala noqdo faa'iido ma yeesho waxaad inuu yidhaahdo sheekhu de wixii waajibka ahaa ee xoolaha laga bixinayey ee la yaqaan taas xataa dhaami lahay qadarkan waajibkaee xoolaha laga bixiyo ayaa zake la yidhaahdaa marka zakadu waa intan laga bixinayo ee la siinayo dadka markaa mutaystay tajibu الzakaatu fi khamsati ashyaa shan maalkii kamida ah ayay zakadu ku waajibtaa wahiya almawaashi wa xoolihii soconayey ee lugaynayey walow cabara binacami haddii nimcooleyda uu ka cabiri lahaa ama nacam uu ka cabiri lahaa lakaana awlaa saasaa ka fiicnaan lahayd liannahaa nacamtu akhasu min almawaashi mawaashida iyadaa ka hoosayso oo gaar ka ah walkalaamu hunaa fi lakhasi halkanna waxaa lagaga waramayaa dee waa waxaa gaarkii sakadu ay ku waajibtay yani mawaashidu way fara badan intay ku waajibtaana waa in koobanoo waa arig iyo geel iyo lodii mawaashina waa xoolihii soconayey de oolaha soconaya dameerihiibaa ku jira fardihiibaa ku jira kuwaana seke kuma waajibto markaa inuu annacam ka cabiraa fiicnayd buu yidhi may fiicnayna sidanuu ka cabiraybaa fiicnayd baa la yidhio iminka waxaa la doonayaa in jinsiyadii guud la sheego markaa xoolihii soconayey sekadu inay ka waajibto hadhow toola noocyada ay ka waajibi doonto waa lasii sheegi doonaaye ayaa maqsuudku yahay baa li la والاثمان لعقهنا زكاه way ku waajibtaa wurida bi hadhab wal fidda dahabiya fidda um baa loola jeeda sida inoo iman doona wazuruuc zuruucdina way ka waajibtaa wurida biha al aqwat iyadana sida inoo iman doonto waxa loo jeedaa un waa wixii raashina laakiin imika de jinsigii baa la sheegaya saasoo markaa zuruuc looga cabiray wathimaaru midhihiina way ka waajibtaa iyaguna inoo iman doonaan وعروض التجارة ألابتي قناعسينا ويكواجبتا وسيأتي كل من الخمسة مفصلا شنطة مدول والله فهفاهين دون أبوي فأما المواشي حولها السعونية فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها صدح قيبوضة كمدة أم بيزكاة كواجبتا وهي الإبل والبقر والغنم قال يا الله يا أريوي فلا تجب في الخير فرداكم واجبته والرقيق أضومه قفه دقنيينكم واجبته أضوم النقضه أو أضوم أولي هاي تربضا لأرن ما walmutawalidi maalan min khanamin wa dibaa'in wixii ka dhex dhashay tusaale ahaan ari iyo deero ama maaragtay waxa weeyaan orgi iyo ri orgi iyo waxaan ujeedaa deero wixii ka dhex dhashay hadday bataan oo xoolo badan oo noocaasa qofku uu dhaqdo kuwaana zaka ka waajibi mayso oo zakadu waxay raacdaa markii xaggii waladkii faracii marka la eego ka aan zakadu ka waajibin unbaa la raacaa ama maaragtay waxa weeyaan neefkan hooyadii ha noqoto kuwa aan zakada lahayn ama aabihii ha noqdeen kolba kii bilaa zakaa unbaa la raaciyaayo haddii orgi iyo deero iska dhalaan waxaa la odhanayaa un zaka male ri iyo deero labihi hadday iska dhalaanna iyaduna zaka male unbaa loo odhanaya wa sharaa'iu wujuubihaa sittatu ashyaa shuruudahay sakada ugu waajibto markaa xooluhu waa lix shardi alislaamu islaamnimadii weeye falaa zakaata calaa kaafirin asliyin gaal gaalnimada u dhashay sake laguma leh wa ama almurtadu kii isagu ridoobay ee muslimka ahaa fasaxiixu sida xooga badani waxaa weeye anna maalahu mawquufun in maalkiisu uu xayiran yahayoo uu hakisan yahay maal la hakiyey in xoolihiisii ay yihiinoo la hakiyey waxaa loola jeedaa lama garanayo ma isagaa le mise ma markuu ridoobay xoolihiisii waxaaban caddayn inuu leeyahay iyo inaanu lahayn oo fain caada ila alislaami hadduu ninkan islaamnimadii ku soo laabto waxaa caddaanaysa inuu xoolihiisa lahaayo wajabat calayhi sakadii way ku waajibi wailaa hadduu gaalnimadii ku dhinta ama laguba dilana waxaa caddaatay inaanu ninkani xoolihiisa lahaynoo markuu ridoobay ay xooluhu ka wareegeenoo falaa saka kuma waajibayse bangigunbaa lagu shubayaa baytulmaalka walxuriyatu shardiga labaad qofkii xoolahan lahaa waa inuu xor yahay falaa zakaata calaa raqiiqin qof adoonihi xoolabaha loo sheego oo hadduu doono sayidkiisii xoolo badanba ha siiye zaka laguma leh maxaa yeelay lahaanshaba ma laho xoolahan isagu ma laha wa ama almubacadu addoonkii mubacadka ahaa ee bar addoonka ahaa kii bar addoonka ahaa ee barhkiisa kalena u xorta ahaa fatajibu calayhi zakaatu zakadii way ku waajibi fii maa malakahu bibacdihi alxuri nuskiisa ama qeybtiisa xorta ah xoolihii markaa ku yeeshay walmilku taamu waxaa kaloo la shardiyaa lahaansho dhammaystiran ay falmilku daciifu lahaanshihii aan buuxini laa zakaata fiihi isagu zako kuma waajibto kalmushtaraa qabla qabdi marka milkigiiba wixii lalahaa ee laakiin lahaanshihiisu uu daciifka ahaa sako markaa lagu yeelan maayo kalmushtaraa sida wixii lasoo iibsaday qabla qabdihii ee aan weli la mulkiyin wey aan weli lala wareegin oo la guddoomin wixii aada iibsatay ee aanad weli qabdoonin zakayn laa tajibu fiihi zakaatu zaka ku waajibi mayso oo lahaanshaha aad leedahay ayaa dacfi ku jiraayoon buuxinoo waxaa iska dhici karta haddiiba dee dhibaata ku timaado wixiiba baaba'o iibkii aad iibsatay baa fasakhmaya markaa ilaa aad la soo wareegayso lahaanshihii baa daciifa kamaa yaqtadiihi sidaasi waa sida uu keensanayo kalaamulmusanifi sheekha kitaabka qoraya abu shujaaca hadalkiisu saasuu keensanayaa oo milkigii daciifka ahaa ee shaygii la iibsaday ku sugnaa intaan lala soo wareegin inaan zako lagu lahayn baa laga fahmayaa buu yidhi tabacan isagoo maarata waxaweyaan raaciduu markaa raacayo lilqowli alqadiimi hadalkii hore ama qowlkii hore ee shaafici laakin aljadiida hase ahaatee qowlka dambe ee cusubi alwujuubu waa in zakadu ay waajib tahay oo markaa wixii aad iibsatay geel badan baad iibsatay in baad u tagto geel badan haysto oo toban halaad baad ka iibsatay kadibna kalamaad wareegin geelii bay kuugu jireen sanad baa ka soo wareegay sida jadiidka raajaxani waxa weeye sakadii waa lagugu leeyahay yaanad la soo wareeginba oo lahaanshahaagu aanu buuxsaminbe dee adiga ayaa markaa leh sakadoodiina markaa waa lagugu leeyahay marka milkigii taamka ahaa haddii tusaalaha laga bixiyo de tusaalahaasi daciif buu noqonayaa qolyaha qaarkood baa yidhi maya lagu tusaaleeyo qofkii addoonkii mukaatabka ahaa ee sayidkiisu uu caqdiga kitaabada la gala u yihi markaad intaa iyo intaa iska bixiso iyaad xoroobaysaa ninkaasi wixii uu shaqaysto isagaa leh laakiin haddana saka kuma waajibto oo dee dhinac marka laga eego xorba maaha qof xora unbaani sakadu ku waajibi jirta markaa kaaha lagu tusaaleeya bay yihahdeen oo lahaanshihiisa ayaa kaa daciifahoo lama garanayo miyuu xoroobi doonaayo xoolahan isagaa sidaa ku qaadan mise xoroobi maayo sayidkiisaa kala wareegi baan la garanaynin marka waa kaasaa la yidhio xoolihiisaasi lahaanshaha uu leeyahay baa daciifa markaa isagu ma sakaynayo sayidkiisuna ma sakaynayo oo xoolaha sekadoodii laguma laho oo dee imika addoonkaasaa wato oo isagaa iska leh dib uunbu ay ka caddaanaysaa inuu isagu lahaa hadii addoonkii oo wixii loogu talagalay iska bixin waayo wanisaabu walxawlu xoolihii waa inay sakagoys gaadhaan sanadna ka soo wareego falow naqasa hadduu dhiman yahay kullu minhumaa labadan mid kastoo ka mid ihi falaa zakaata dee saka ma jirayso haddii nisaabkiiba dhiman yahay ama sanadkii dhiman yahay saka ma jirayso wasawmu foofitaan baa shardi ah wa huwa sawmku alracyu waa inay ku foofaan oo ay daaqaan fii kelain cawskii mubaaxin iska furaaye iska banaanaaye cidi aanay lahayn wixii aanay cidi lahayne iska mubaaxa ahaa ee la fasaxay cid gaarahiba aanay lahayn xoolihii ku foofayey ee daaqayey waa inay xooluhu yihiin fain culifat haddii calaf loo dhigo almaashiyatu maashiyaolihii mucdama alxawli sanadka badankiisii haddii calaf la siinayo loo soo iibinayo ama loo beerayo falaa zakaata fiiha taas iyadu saka male mardaani foofay oonay dhulkaa ilaahay wax ka cunaynin ee wax gaaroo loo diyaariyey loo keenayo dee kharash baa galay taase saka laguma laha buu yidhi haddii sanadka badankiisii calafkaa ay ku noolayn wa in culifat haddii calaf la siinayey nisfahu sanadka barhkii fa aqalla ama wax ka yar qadran qadar la siinayay calaf taciishu ay noolaan karto biduunihi calafkaa markaa la-aantii ay noolaan karto haddii calaf la siinayay bilaa dararin bayinin iyada oo dhib markaa weynina aanay jirin wajabad sakaatuhaa sakadeedu way waajibaysa cibaaradani dee hadal markaa macquula ma noqonayo wuxuu yidhi haddii sanad barhkeed fain culifat nisfahu yani nisfa alxawli sanadka barhkii haddii calaf la siinayey ama wax ka yar oo ah ilaa qadar aanay ay markaa noolaanayso calafkaa la-aantii ay iska noolaan karaysa xataa haddii aan la siinba lahayn iyadoo dhib culusi soo gaadhayn sakamay waajibteen marka aqaligaasi la garay uu sifadaa saaree muskii sanadka barhkii haddii aan waxba la siinin maashiyadii lana foofinin calafna loo dhigin miyay noolaan karaysa xayawaankii xoolihii miyay noolaanayaan sanad barhkii haddaan waxbaba la siinin dee noolaan maayaan markaa nuskaasi inuu meesha ka jaray ahay nisfigaasi inuu ka jaray ahayde fain culifat qadran taciishu biduunihi weyn haddii calaf la siin lahaa haddii calaf la siiyo qadar maalma ah oy noolaan lahayd xataa haddaan calafkaa la siiyeen aanay foofinna bilaa dararin bayinin iyadoona dhib culusi soo gaadhayn oo aan rafaadaynin intaasun haddii wax la siiyey intii kalena ay foof tegaysay wajabad sakaatuha sakadii way waajibi marka macnuhu waa maxay maal maalin buu wax siiyey oo uu calaf u dhigay maalintaaba buu foofina calaf buu u dhigay sanadka intii kale oo dhanna way foofaysay maalinta hadday xerada arigu iskaga jiri lahaa ama geelu xerada iskaga jiri lahaayoo aan waxbaba aanu cuni lahayn dee wuu iska noolaan lahaa wuu gaajoon lahaa laakiin dhibaato xoogganina bay soo gaadheen maruu dhindhinteena wuu iska noolaan lahaa maalin qura un markaa haddaba qofkii calaf siiyey waxba kaa laga soo qaadi maayo ama laba maalmood baa layi saddex hadday gaadho saddex xooluhu ma noolaan karaan waxba la'aan markaa saddex maalmood oo sanadkii ka mid a ah hadduu ninkani calaf u dhigay oon foofinin dee sanadkaasi wuu kala go-ay sanad cusub baa loo bilaabay marka dambe u foofiyo kol hadday saddex gaadhay markii dambe uu foofiyo ayuunbaa sanad cusub loo bilaabaya saddex maalmood markuu calaf u dhigay oo calafkaa ay ku noolayd waxaa la odhanayaa sanadkii hore wuu go-ay sanad wixii ka badan eh, saddex cisho iyo wixii ka badan hadduu calaf siiyey sanad ma jirayo xawlkii uu kala go-ay laakiin wax saddex maalmood ka yar hadduu calaf siiyey intii kalena ay foofaysay waxba saddexdaa labadaa cisho ama maalintaasi sanadkii kala goyn mayso marka wain culifat haddii calaf la siiyo eh, qadran dheh qadar taciishu ay noolaan karto biduunihi calafkaa la-aantiiba iska noolaan karaysay bilaa dararin bayin iyadoon dhib weyni soo gaadhayn waa maalin iyo labe eh wajabat zakaatuha taa zakadeedu way waajibi oo intaasi kala goyn mayso xawlkii iyo sanadkii wailaa haddiise sanadkaasi sanadkii intaa in ka badan intaa in ka badan haddii calaf la siinayo saddex maalmood iyo wixii ka badana falaa ay falaa tajibu zakaatu zakadu waajibi mayso فشayعaan horta laba shay unbaa lacagtan la sheegayaaba ay tahay الذahaب والفiضة waa dahabkiiyo fidadii say doonaanba ha noqdaane madruubayni kuwa lacag laga dhigay ha noqdaan oo la dhalaaliyey kaanaa lacag ha ahaadaan la dhalaaliyey aw laa ama dahabkii fadhfadhiyay sidiisa ahaa ba ha noqdaane wasayatii waxaa inoo iman doona nisaabuhuba intay ku saka gooyaan washaraa'iu wujuubi zakaati fiiha shuruudaha u yaalla sakadu inay ku waajibto lacagtu ay amaani dahabkiiy fidadii baa loo jeedaaye khamsatu ashyaa waa shan shay alislaamu islaamnimadii walxuriyatu xornimadii walmilku taam milkigii taamka ahaa wanisaabu saka goys inay yihiin walxawlu sanadku inuu ka soo wareego wasayatii bayaanu daalika waxaasoo dhami way iman doonaan waama azuruucu wixii dalaga ahaayee la beeray waaraada almusanifu biha musanifku sheekhu wuxuu la jeedaa almuqtaata waayahay muqtaadkiibuu ugala jeedaay wixii markaa raashin ahaayee la quudanayey raashin ahaan loo isticmaalayey min xintatin ee qamadiga ahaa wa shaciirin heed ahaa wa cadasin misir ahaa wa arusin bariis ahaa wakadaa iyo maa saasoo kale weeyi maa yuqtaatu wax kasta oo marka kuwaasi in laga saaray maahe wax kastooo maa yuqtaatu wax kastoo quud ahaan loo cuno raashin laga dhigto ikhtiyaaran mar aanay macaluuli jirin ikhtiyaaran waxaa loo jeedaa yani fii waqti اkhtiyaar laa fii waqti daruura mar aanay daruura jirin oo aanay macaluuli jirin wixii markaa quud iyo raashin ahaan loo isticmaalayay oo dhan bay markaa sekadu ka waajibtaa markii la beerto laakiin wixii marka macaluuli dhacdo un la cuno ee inta kale aan waxba lagu falin dee ka duratin waxyaalaha markaa quudka ama raashinkaa waxaa ka mid a dee duradii waa magac ay hoos yimaadaan gelayda bahasha aynu dhaahno iyo haruurka ama garowga oo iyaga laftooda yar kala duduwan oo anwaac leh oo dukni qayb la yidhahdo ay ka mid tahay ayaa dura laysku yidhaahdo markaa garowgan iyo iyo iyo bahashii muxuu ahaa gelaydii waa isku hal jinsi oo haddaad garowna beeratay gelayna beeratay kala xisaabin mayside af carabigii durubaaba laysku yidhahdaayo waa isku hal qolo weeyi waa laysku dari uun hadday sakagoy nisaabkii waa laysku xisaabinaya wa ximasin iyo ximaskiiyo iyaduna waa bahashan shumburada odhan jiri taas weeyi oo iyadoo markaa roon roon ayay inta badan dee carabtu beertaan oo ay markaa cunanteenna way ka yar waaweyn فتجب الزكاة فيها زكاة ويكواجبتها بثلاث شرا... بثلاثة شرائط تابع الله صعود وانا جمع شريطه انت هذا لقى شريك فعلا صدح شرط هذه الله هلو an yakuuna mima yazracuhu waa in waaan wii ay yastambituhu ay beeranayeen ay markaa beerayeen alaadamiyuuna dadku fain nabata binafsihi hadduu iskii u biqlay u baxay bixamli maain biyo ayaaba soo qaaday dad baa soo qaaday aw hawaain ama hawada ayaaba soo qaado markaasay iska baxeen falaa akaata fiih kaa markaasaka laga bixin maayo wuxuu la jeedaa baa layidhi haddii dhulkii gaalada oo kale dabashu wax ka soo qaado dhulkeenna ka baxo ama biyuhuba soo qaado dhulkeenna ka baxo gaaladii aan markaa dee heshiis inaga dhexay inay xoolahoodu inoo banaanaayeen waxaa halkaa ku baxay markaa ay soo qaaday ama hawadu soo qaaday de iska qaadanaynaa sekana ma laha saasuu jeedaa baa la wixii muslimka laga qaaday dabashu ay ka qaadeen biyuu ka qaadeen dee isagii uun baaloo milkigiisii ka bixi maayaan halkay ku baxaanba waa xoolihiisii uun day beertiisii ka soo qaada beer kale ku daadisa hawadu ama biyuhu ku daadiyaan oo halkaa ka biqlaan waa xoolihiisii una wixii ka soo go-ay ninkii uun baale sakadiina waa laga doonay wa an yakuuna waa inuu yahay quutan mudakharan raashin markaa kayd gala waa inuu yahay wasabaqa horeynuu soo sheegnay buu i qariiban in yar ka hor bayaanu lmuqtaati wixii markaa muqtaadka ah raashinka ah waxa uu yahay wakharaja bilquuti quudkii waxaa ku baxay maa laa yuqtaatu waxa aan raashin ahaan loo isticmaalin min alabsaari ee firidii ahaa waa basrigiio waa firidii yaryaray ama xabigii xubuubkii aan iyagu raashinka ahayn baa baxay naxwil kamuuni sida khamuuntii oo kale wa an yakuuna nisaaban marka malaha khamuunta inagu caleentaynu dhahna miya ya dee kamsaro waa caleenta midhaheeda weeyaan kamuunta iyo waa kamuun iyada lafteedu tan inagu kamsaro leenahay ee caleentii waa kamuuntii maxaynu dhahnaa midhaheeda khamuun baynu dhahnaa soo ma waa iyada marka waa khamuunta wey tan markaa kamsanada ah, iyada wey laakiin waa midhaheeda nacam wa an yakuuna nisaaban waa inuu yahay nisaab wa huwa khamsatu awsuqin laa qishra calayha waa shan wisqiyo bilaa markaa gal ah bilaa qal ah qalkii marka laga saaro وفي بعض النسخ أن يكون وأن يكون خمسة أوسق ما نسخة قارك قرنيد وإنه شوسق جاري بإسقاط النصاب يدون نصاب تهرب كالي رديو شنطة وسقنا دي واحد فينا يهرنا وإنه قياسنا حين كدقنا يمسينو كدقنا يمسي كيلو لح بقولي الله بيو طبعا بينو كدقنا مركي مركا قمدقة لحلحات كالله حسابيو لح بقولي الله بيو طبعا كيلو تقريبا أيو نقنية سكا قيسك انت سكا قيس مركي قفك انت عين لا يقوم بحب galaydii iyo garawgii ku baxay isku daro inta haday gaaraan sika goys wa ama thimaaru thimaarti ama midhihi iyagu waa midhihi geedaha ka soo baxay ee zuruucduna waa waxaan la beeraya deetana soo baxaya la goosanayo ee firida ahaa thimaartiina waa geedkii dee midhaynaya sanad walba dhalayay midhihii ka soo go fatajibu zakaatu fii shay-ayni laba shay oo ka ayuu bay zakadu ku waajibtaa thamaratu nakhli ka koobaad waxa weeye geedkii timirta nakhliga midhihiisii oo dee timirtiya wa thamaratu lkarmi iyo geedkii canabki midhihiisii oo dee canabka laftiisii walmuraadu bihaatayni thamaratayn labadan midhana sheegaya atamru wazabiibu waa timirtii iyo zabiibkii oo dee canabkii markuu qalalay ah وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الثمار شروطها أي الزكاة واجب تنبروه أربع خصال نفر الربود ويا الإسلام والإسلام نمي والحرية حر نمي والملك التام لها شرط ما يسترم والنصاب يعني الزكاة قويسيه فمتى انتفع شرط من ذلك شرط انتهى كمدها دين اللوال فلا وجوب زكاة واجب يسامجرته وأما عروض التجارة عرابتي قناع السلام فتجب الزكاة فيها إذن الزكاة بكو واجبته بالشرائط المذكورة سابقا شروطها هر الله سو شيغو اسلام نimo iyo xornimo iyo lahaansho dhameystiran iyo markaa nisaab ah iyadoo loo dhigayo fil athmani waati markaa lagu soo sheegay shuruudihii lagu soo sheegay markii lacagta laga hadlay dahabka fidada laga hadlayay shuruudihii loo soo sheegay ayuunba curuud tijaarahana u yaala ama alaabti ganacsiga والتجارة ganacsigu hiya taqliibu fil maali waa bedbedelka ama marata gadgadoominta la gadgadoominayo markaa la bedbedelayo maalka dhexdiisi liaradi ribxi iyadoo markaa loo dan leeyahay macaash iyo faaiido waa maalka bedbedelkiisi iyo gadgadoonkiisii maaratay la bedbedelayay iyadoo loo dan leeyahay in markaa faaiido la helo alu faslu halkana waxaa laga waramayaa nisaabkii wa walu nisaab geeli nisaabkiisiiyo sake goyskiisu halku ka bilaabmaa khamsun waa shan neef wa fiihaa shaatun lax baa ka waajibaysa ay jadacatu da'nin lahaa sanatun laxda ka waajibaysa shantii neefee geela ahay waa jadacatu da'nin waa neef eh, markaa ida ah oo ilka dhacsatay neef ida ahoo ilka dhacsaday wey lab iyo dhidinku doonaba ha noqday lahaa sanatun oo gujira wa dakhalat fi thaaniyati oo sanadkii labaad gashay lax ama ama wan sanadkii labaad galay ayaa shantii halaad laga bixinay aw aniyatu maczin ama waxaa la bixini tuilka dhacsatay haddaynu tii horan nidhi tanna mailka baxsatay baynu dhahno marka ilku soo baxaana maxaa la odhanaya taniyadu waa tii ilku dib ugu soo baxeen tii hore tii dhacsatay bay ahayd tanna waa tii baxsatay markaas iska dhig maczin ri markaa ilkihii u baxeen oo lahaa sanataani laba jir ah markaa waa ri ama orgi laba jir ah oo wadakhalat fi thalithati sanadkii saddexaad gashay وقوله هذا الكوشيخ لي وفي عشر شاطان طبنكي لبها لحاد بك واجبي وفي خمسة عشر ثلاث شيئين شن يطبنكي نصدح لحاد وفي عشرين أربع شيئين لباتنكي نافر مركان نيفو أريا وفي خمسة وعشرين بنت مخاضي من الإبل شن لباتنكي هنا قالين قدشرة وقيلة وفي ست وثلاثين بنت لبون لحية lixiyo afartankiina mid saddex jira wa ixdaa wa jadacatu koob iyo lixdankiina qaalin afar jira wa sittin wa binta labuunin lix toddobaatankii halaadna ama neefe ahaana waxaa ka waajibaya laba qaalmoodoo min laba jira wa fii ixdaa wa xiqataani koob iyo sagaashankiina laba qaalmoodoo min saddex jira wa miatin wa ixdaa wa banaati labuunin boqol iyo koob iyo labaatanna waxaa ka waajibaya saddex qaalmood oo min laba jira ilaa aakhiri warkaa uu sheegay daahiru wax cad weeyi haniyun cani sharxi oon sharax u baahnayn wa bintulmakhaadi bintulmakhaadku lahaa sanatu waa qaalintii yaraydee gujirka ahayd wadakhalat fi aaniati fi haaniyati ee sanadkii labaad gasha wa bintulabuuni bintulabuunta la yidhaahdaana lahaa sanataani waa tii markaa laba jirka ahayd ee wada khalad fi thalithati sanadkii saddexaad gashay wal hiqatu hiqaduna laha thalath sinin wa tisad jirka ahay ee wada khalad fi rabi'ati sanadkii afraad gashay wal jada'atu jada'atu wa markii geela la joogo laha arba'u wa tilka dhaxsatay laha arba'u sinina wa afar jir weey oo wada khalad fi al khamisa sanadkii markaa shanaad ayay markaa bilowday gashay وقوله هذا الكوشاف يقول ثم في كل أي ثم بعد زيادة تسع وحوش أبو يقول ثم بعد زيادة تسع هضنا مركز سقال لبضره على مئة وإحدى وعشرين بقول إياكوب يلا باتنكي مركز سقال لبضره وزيادة عشر أي هضنا طبال لبضره بعد زيادة تسع سقال كالدبدود هضنا طبان كان لبو سيدره وجملة ذلك intaa isku darkeeduna miatu wa arbacuuna waa boqol iyo afartane ayaa yastaqiimu lxisaabu xisaabtii waxay ku maaragtay eh, ku qumaysaa ku toosnaanaysaa calaa ana fii kulli arbaciina in afartan walba binta labuurin ay binta labuun ka waajibayso mid laba jiri wa fii kulli khamsiina konton walbana xiqatun mid saddex jiri ay ka waajibayso yani wuxuu leeyahay abushujaac waa ka ku yidhi uma fi kuli arbaciina bint binta uma fi kuli arbaciina bintu labuni de halkaana craabtiiba marka annabu isagu soo dhexgeliyey craabtii way isbedeleysaa sharuxuna inu bedela maaha baynu hore usoo nidhi abushujaac wuxuu yidhi boqol iyo koob iyo labaatankii neefee geelahaa saddex qaalmoodoo laba jiraa ka waajibaya kadibna buu yidhi afartan walba qaalin laba jira konton walbana mid saddex jira baa ka waajibi saasuu yidhi markaa boqoliyo labaatankii boqoliyo kob iyo labaatankii kadib waxaad moodaysaa inuu leeyahay boqoliyo labiyo labaatan haddii la gaaraad xisaabtan bilaabaysa sidaana maahe marka boqol iyo afartan la gaaro ayuunbay de wax soo kordhinaysa marka isaga tiisuna qalad ma tan sheekhu u dhigayaana qalad maahe keliya uu isbedel baa jiray kolkaynu idhi boqol iyo koob iyo labaatan saddex qaalmoodoo min laba jiraa ka waajibaya sagaal ku dar boqol iyo soddon markay noqoto waa sidii uun oo haddaad xisaabisood kala saarsaar istiraahdo saddex unbaa soo bixi markaa cafwan eh, eh, eh, boqol iyo nacam boqol iyo ilaa boqol iyo sagaal iyo labaatan waa alaau banaati labuun fii miati waxda waishriina sow alaau banaati labuun maaha saddex binti labuun ayaa markaa ka waajibaya boqol iyo koob iyo labaatankii ilaa boqol iyo sagaaliyo labaatan waa intaasu ilaa boqol iyo sagaaliyo labaatan waa intaasu oo wax markaa isbedelaya ma jiraan boqol iyo soddon haddii la gaaro boqol iyo soddon haddii la gaaro dee waxay noqonaysaa laba bintulabuun iyo iyo iyo xabad xiqa ah marka uma bacda ziyaadai tiscin calaa miati waxda e, wacishriina wa ziyaadati cashrin bacda ziyaadati tiscin وجملة ذلك 140 isaga cibaaradiisa baa iskaal keentay isaga sheekh cibaaradiisi baa iskaal keentay waxa cibaaradiisani ay qofka moodsiinaysa ilaa 140 la gaaro inaan waxba isbedelay sidaana ma ahe sagaal markaad ku darto kadibna aad toban walba ku darto ayay xisaabtu isbedelaysaa buu doonayaa inuu yiraahdo marka sagaal lagu daray isbedeli haddana wixii intaa ka dambeeyana markastoo toban lagu daro ayay isbedeli marka waa maxay uma bacda ziyaadati tiscin marka sagaal lagu daro ala calaa miati waishriina koob iyo labaatankii marka sagaal lagu daro waziyaadati wa ziyaadati cashrin ay wa bacda cashrin ee tobanno lagu daro bacda ziyaadati tisci sagaalka dabadood ayaa yastaqiimu lxisaabu markaa cibaaradiisu khalal unbaa ku yarjiraya cibaaradii markaa manhajka ayaad mooddaa inuu u dhoweynayey cibaarada manhajkuna san may ahayna waxay ahayd uma bacda tiscin uma kuli cashrin yatagayaru waajib taasina waa markaa mid saliima weeyaan caafimaad qabta sagaal kadib iyo toban kasta kadib ayaa waajibku isbedelayaa buu isagu yidhi markaa sagaal kadibna wuu isbedelayaa mar kastoo toban ku dartana wuu isbedelayaa buu isagu leeyay lakiin imika waxaad moodaysaa inuu ina boqol iyo afartan markuu gaadho ayaa xisaabtii afartan iyo kontonku ay bilaabmaysaa sidaana maaha waaya fa fii miati wa boqol iyo afartan haddii la gaadho laba xiqadood iyo wa bintu labuunin iyo hal bintu labuun baa waajibi boqol iyo afartankii de waa laba kontonaad iyo hal afartana wa fii miati wa khamsiina boqol iyo kontonna saddex xiqadood baa ku jirayo waa saddex kontonaad wahaakada sidaa u wad xisaabta wawalu nisaab faslun waawalu nisaabi albaqari alaaثuuna loodu sakagoys waxay ku noqotaayo ugu horeeya waa soddon fayajibu fiiha waxaa ku waajibaya wa fii bacdi nusakh nusakda qaar wa fiihi baa ku qorane oo mudakar buu ka dhigay in nisaabi markaa u celiyo nisaabka waxaa ku waajibaya tabiicun dibi gujira ibnu sanatin sanad dhamaystay wey oo wadakhala fi thaaniyati sanadkii labaad galay sumiya bidaalika tabiic baa afcalabiga la yidhaahdaa litabacihi ummahu dee hooyadiibuu daba socdaayu raacaya filmarcaa meeshii ay markaa soo daaqaysay ayuu u raacaya hooyadii buu daba socdaayo tabiici bay markaa yidhaahdeen walow akhraja hadduu bixiyo tabiicatan qaalin hadduu bixiyo gujira oo dhidig ajzaat way ka gudaysaa biariiqi lwlaa waxay ku gudaysaa weliba ariiqii la odhanayey kanaaba ka sii mudan oo alqiyaas alwlaa qiyaaskii waa xaggii qiyaaskii kaba sii fiicnaabay noqonaysaayo dee dibigii haddii laguyidhi dibi baa kugu waajibay ood qaalin bixiso waa kaba sii wanaagsan oo markan xoolaha la joogo dee dhidigaa ka wanaagsan labka wayajibu waxa waajibi fii arbaciina afartankii sac musinatun qaalin laba jira lahaa sanataani taasoo laba sanadood dhammaysatay wadakhalat fi haaliati kii saddexaad gashay sumiyad bidaalika magacaasaa la siiyey litakaamuli asnaaniha ilkaheediibaa buuxsamay oo musinadan asnaantiibaa laga keenay sinigii baa laga keenay walow akhraja hadduu ka bixiyo can arbaciina afartankii tabiicayni laba dibi oo min gujira ajzaa wuu ka gudayaan cala asaxiixi sida markaa xooga badan oo waxay u gudayaan dee labada dibi lixdan haddii loodaadu ahaan lahayd lixdan sac ood laba dibi oo min gujira aad bixiso way kaa gudayaan waaba waajibkii oo soddon walba waa hal dibi marka lixdankii way kaa gudayaanoo qaacidadu waxa weeye wixii badnaa wixii ka guday inta yarna way ka gudaysa oo markii lagu yiri bintu makhaad baa kugu waajibtay geeli haddaad bintu labuun bixiso waxay noqonaysaa kaba sii fiican baa lagu oran bintu labuun markay waajibtay hadaad xiqa bixisana kaba sii fiican baa lagu oranaya wahaa kaas u wadaysa وعلى هذا أبدا saasunbay weligeed ku sugnaanaysaa qiyaas ah, maarata xisaabtu faqis halkaasuu ka qiyaas qaado oo marka waxaad tidhahdaa soddon walbana waa hal dibi oo gujira afartan walbana waa qaalin laba jira wa fii miatin wacishriina markii boqol iyo labaatan loodu gaadho alaau musinaatin saddex markaa qaalmood oo min laba jiraad bixini aw arbacatu atbicatin ama afar dibiyo min gujira oo dee boqol iyo labaatankii dhinac markaad ka eegto waxay noqonaysaa saddex afartanaad afartan walba markaa dee waxaa ka baxaysa qaalin laba jira dhinac kale haddaad u dhigto waxay noqonayaan afar soddonaad markaa afar dibiyo mingujirana waad bixin kartaa wey waa haddii markaa midooni guri lodaada ku jiro de midkaasunbaad bixin hadday labadiiba ku wada jiraanna ka fiican baad bixin faslun wa awalu nisaabi alghanami arigii isaga nisaabkiisu alu ka bilaabmaa arbacuuna weey wa fiihaa shaatun marka waxaa ka waajibaysa neef adhiya oo dhidig adhiga isaga wax dhidigunbaa laga bixiya lagama bixiyo isaga markaa lab lagama bixiyo wa fiihaa shaatun neef adhiyahoo dhidig ri ama markaa lax ah yaa waajibi jadacatun min adacni idaa haddii ay tahay jadaca ayay noqonaysaa mid markaa gujiro ilka dhacsatay aw aniyatu min almaczi ama tii aniyada ilka u baxeen oo markaa laba jirka ahay oo markaa xaggii riyaha ah bixini وسبق بيان الجذعة والثنية لبدا والغو معنى يبول وقول هذا الكويري وفي 121 شاطان بقوليه كوبيه لباطن لبا لحاد باك واجبي وفي وواحدة ثلاث شياه لبا بقوليه كوبنا صدح لحاد باك واجبي وفي أربع شياه افرتي بقول افر آه، لحاد باك واجبي ثم في كل 100 شاط سدا وسي وضع بقول ولبا لحو كواجبي الى اخره يوركاو وشيغ ظاهر غني عن الشرح مد أوه او aan sharax u baahnayn weeyi faslun wlkhaliaani yuzakiyaani halkana waxaa lagaga warramayaa labadii xooluhu isugu jireen wlkhaliaani labadii xooluhu isugu jireen yuzakiyaani waxay sakaynayaan bikasri lkaaf weeyaane zakaata shaksi waaxid qofka kelihii sakadii uu bixin jiray ayuunbay labada xooluhu isugu jiraan ay bixinayaan wlkhulatu waay isku darsashadu qad tufiidu shariikayni labadii wax wada lahaa waxay u faa'iideysaa takfiifan fudaydin ayay faa'iideyn kartaa bian yamlikaa waa in nacam bian yamlikaa amaaniina shaatan taasina waxay markaa ku imanaysaa in ay maalan haystaan sideetan neef bisawiyati baynahumaa ay u siman yihiinoo midba afartan leeyahay fayalzamuhumaa shaatun lax qura unbaa ku waajib de markaa halkii midba afartankiisa uu la ka bixin lahaa sideetankii la qulun bay ka bixiyeen oo halkaa fudayd bay ka faa'iideysay waqad tufiidu tathqiilan waxaa kaloo soo kordhin kartaa isku dar isku darsigu wuxuu soo kordhin karaa culays bian yamlika arbaciina shaatan sida maalan in ay wada haystaan afartan laxaad oo bisawiyati baynahumaa ay u siman yihiin midba labaatan buu fayalzamuhumaa shaatu lax markaa lagu leeyahay haddii ay markaa aanay isku darsan lahayn dee midna saka muu bixiyaan mid waliba labaatankiisa dee saka kuma waajibayso laakiin markay isku dareen ayaa culays ku yimi wuxuu yihi waqad tufiidu waxaa kaloo faa'iidayn kartaa takfiifan calaa axadihima midkood fudayd bay u noqon kartaa wa tafqiilan cala alaakhari ka kalena culays bay u kordhini waa goorma ka an yamlikaa waa sida isla haysta sitiina lixdan neef oo liaxadihimaa uluuhaa midkood oo marka saddex meelood loo qaybiyo hal qorinayo waa labaatan labaatan neef buu leeyahy walilaakhari ulutaaha ka kalena uu afartan neef leeyahay de markaa kaa afartanka lix un baana imika laga qaadi marka kii afartanka haystay fudayd bay u noqotayoo dee waa lala bixiyey sekadii lix uu keligii bixin lahaa yaa lala bixinaya kii labaatanka haystayna dee sekaba laguma lahaan lahayn marka uu ku darsaday ayaa markaa isagana sekadu ay ku waajibtoo lagu yeeshay وقد لا تفيد تخفيفا ولا تثقيلا وحن عكرتا إن أنا فضيد يعريس تونا كيرين كأن يملكا والله سيدين والله إصلاح إستان مئتين شهاتين لبابا قول الله حاد بالسوية بينهما أسميه بدبابا قول بولي تهدو بدبابا قول كيسا إسكا إسان لها لا حنبا لك قادلة مركا يمكا إسكو ترسدين والله بابا قول الله بابا قول محال لك قادلة تهو الله بالله حادو واسد يوكلو وإنما يزكي زكاة الواحد qof qura sakadii waxay bixinayaan bisabci sharaa'id toddoba shardi hadii la helo idaa kaana wa hadii uu yahay wa fi ba'd nusakh in kaana nusakhda qaarna in kaana baa ku qoran in iyo idaa waa isku mid uu sida maaragtay dadka halkan oo kale waa isku mid uu laakiin sidooda maxay kala duwan yihiin ya mid waa maxay ya halo isticmaala intu waa shartiyo waqti bi faa'iido mana shartiyayn iyaduna ya istiqbaal labaduba way faa'iideeyaan shardinimana labaduba way faa'iideeyaan ya inay inay tahay may waxbay jasbisaa taasi aggii aggii camalka weeyaan xaggii macnaha idaadu waxaa loo isticmaala wixii la hubo ama inuu dhacayo loo badinayo baa idaada loo isticmaalo ina maxaa loo isticmaalaa wixii laga shakisan yahay ama naadirahe yar yaa loo isticmaalaayo soomaaliga laftiisa waynu ku kala qaadna inkastoo dee lahjadaha soomaliu kala duwan yihiin aggan dadka aggan joogoo kale siday u isticmaalaan in markaad fasirayso haddii bay noqonaysa idaana maxay noqonaysaa markii marka marka aakhira la taga waad odhanaysaa sooma mise haddii aakhira la tago ya maxaad odhanaysaa marka aakhira la tago sababta waa maxay dee waa wax la hobo weeya dad haddii tiraahda mushkilad bay noqonaysa marka af cali waxaad ohanaysaa idaa idaa bucia nas maad onaysa mise in bucia annaas idaa bucia annaas marka saasaad samaynaysa almuraaxu waay idaa kaana almuraaxu waaxida aynu soo yar dhexgelinay dee figiibaa waxoogaa maskaxdaynu waxoogaa yar nashaad gelinayn idaa kaana almuraaxu waaxida wa haddii xeradu ay mid tahay buu yidhi وهو بضم الميم مأوى الماشية ليلا ومعرضي أم حراضي مأوى الماشية والكي حولو سهيريا ليلا هبينك وإن مركا ميلو سوده هيدا والمسرح واحدا هل كان لقفه فوفيه حرادة مركا لغا سو الله لغو ليسو جوجيانا وإن يدنا متى والمراد بالمسرح مسرح واحد laga wada الموضع الذي تسرح إليه الماشية ماشي أي أفوفته ماشيته markay u fofto walkii soo daaqaysay yani waa markay xerada ka soo baxda halka yar ay walmarcaa halkay soo daaqayso waa in iyaguna ay markaa meel qura soo wada daaqayaan la kala kaxaynayn waraaci waaxidan sidoo kale kii markaa raaciga ahaye raacayi isaguna waa inuu mid uu yahay oo qofku wada jiro xoolahan walfaxlu waaxidan faxligii sumalkii ama markaa awrkii qoodhaa waa inuu mid yahay ay in itaxada nawcu lmaashiyati waxaa laga wadaa waa haddii xooluhuda ay isku nooc yihiin fain ikhtalafa nawcu hadday kala nooc yihiin ka da'nin wamacsin midna riyuu leeyahay midna ido markaasay isku darsadeen dee markaa dee la odhan maayo faxligii ama sumalkii mid ha noqdo la odhan maayo de ilan idihiina sumal gaaray leeyihiin dee riyahana orgiba iyaguna leeyihiin oo sumalkii iyaga ma anfacayo marka halkaa dee la eegi maayo in faxligii mid noqdee intii kaluunbaad markaa eegi fayajuusu waxaa bannaan an likulli minhumaa faxlun mid kastaaba inuu faxli gaara yeesho oo dee idihiina sumal gaara loo sameeyo kan kuwa markaa orgi lagu daro ayay oo yatruqu maashiyatu maashiyadii markaa dee waxa weeyaan tarqiyo oo saarta ayaa markaa meeshii imanaysa wal mashrabu ay alladhi tashrabu minhu al maashiyatu mashrabkana waxa loola jeedaa alladhi tashrabu minhu al maashiya maashi ay maashiyadu ka cabaysay ka caynin sida ishi aw nahrin ama maaragtay waxa weeyaan wabigi wabigi waxa loola jeedaa meel biyo ay dareerayaan aw ayrihima ama meel kaleo loo arooraba waaida waa inuu isaguna mid yaho meel uu loo wada arooriyo wa qowluhu hadalka uu yidhi walxaalibu waaxidan cidda lisaysaana waa inay mid un tahay huwa axadulwajhayni fii hadihi اlmas'ala waa laba wajiyo masalada ku jira mid ka mid a ah. walasaxu sida xooga badani cadamulitixaadi fi xaalibi waa in aanu midaysnaanaynin qofka lisaya yani waa inaan la shariin buu ujeeda cadamu ishtiraaطi alitixaadi fi اlxaalib inaan la shariyaynin inuu mid yahay cidda lisaysaa nin waliba inuu arigiisa listo loo diidi maayo wakadalmixlabu saas oo kale waxa isaguna ah weelkii lagu markaa lagu lisay lagu maalayay xoolaha bikasri lmiim wahuwa mixlabku alinaau ladii yuxlabu fiihi waa markaa weelka lagu maalo xoolaha sida haruubkii oo kale wamowdicu lxalabi bifatxi laam laamka oo la fatxiyo waaxidan meesha lagu lisayaana waa inay iyaduna mid uun waxa ka nawawiyu nawi wuxuu sheegay iskaana laam laamka in la sukuuniyo wa huwa mawdicu xalabku ismun lilabani markaa alxalabku xalabku ismun lilabani lmaxluub wiil caanihii lasoo maalay ayaa xalab la yidhaahdaa oo xaliibna waa la yidhaa wa yuطlaqu cala lmasderi masderka laftiisana xalab waa la yidhaahdaa wa qaala bacduhum culamada qaar waxaaba yidhaahdeen wa huwa lmuraadu huna halkanka la doonaya waa masderka masderkaana la doonayaayo waa sidaas waa lisida meesheedii oo meeshii xoolaha lagu lisayey waa inay iyaduna mid tahayoo markii xoolihii lasoo hooyo aanu kana dhinacaa u duwanayn xoolihiisa si u maalo kana aan oo la kala saarayne laysku dhex maalayo faslu wanisaabu dahabi cishruuna miqaalan dahabka nisaabkiisii waa labaatan miqaal taxdiidan oo la xadaynayo biwasni makata miisaankii maka marka markaa weliba iyadoo lagu qiyaasayo walmiqaalu miqaalku hadaba dirhamun waa hal dirham wa alaaatu asbaaci dirhamin iyo dirham todoba loo kala jabiyey saddex kamida ayuu la miisaan yahay dirhamku waa kii fidada ka samaysnaa miqaalkuna waa wax wax lagu miisaamu ahaayo dahabka marka diinaarka la samaynayo miisaanka lagu fadhiisin jiray buu ahaa marka haddii kii daraahimtii lagu fadhiisiiyo wuxuu ka qaadanayaa daraahimtii hal dirham iyo dirhamkiioo toddoba meelood loo kala jabiyey saddex ka mida macnaheedu ay noqonayso toddobadii misqaal iyo tobankii dirham baa isku miisaan noqonaya markaa dee horena waynagii u qiyaasnay shan iyo siddeetan garaam baynu ka dhignay dahabkii fidadiina shan boqol iyo shan iyo sagaashan wa fiihi ay nisaabi dahabi dahabka nisaabkiisii waxaa ka waajibaya rubucu lcushri rubuculcushri toban meelood marka loo qaybiyo haddana tobankii rub meeshii soo baxday rubuceed wahuwa niصfu miqaalin waa miqaal barhkii marka labaatankii miqaal ama labaatankii dinaar dinaar barhkii ayaa ka waajibay wa fii ma zaada calaa cishriina miqaalan labaatankii miqaal wixii ka batana bixisaabihi xisaabtiisunbaa loogu dhufanayaa wain qalla zaa'idu waxaa ziyaada haba yaraato koob iyo labaatan dirham hadday noqoto dee labaatankii waxaa ka baxayaba dirham barhkii halkii markaa dinaarna isagana marka labaatan loo qaybi marka isagana toban loo qaybiyo ayaa haddana meeshii soo baxday afar loo qaybin intaasaa isagana laga bixinaya yani afartan meelood oo islaleg baa ayaa loo qaybinaya halkii dinaaro deetana meesha soo baxday afartan marka loo qaybiyo meeshii soo baxday baa laga bixinaya hadduu doono haba yaraada ziyaado haba yaraatee waxbay soo kordhinaysaa wixii soo kordhisa waa la bixinaya wa nisaabu lwariqi fidada nisaabkeedii bikasri raa ra-da waad kasrinaysa فابعثوا أحدكم بوارقكم ورق وفضة وي وهو الفضة وي مئتا درهم والله بقولوا درهم وفيه ربع العشر ربع العشر كواجبي وهو خمسة دراهم ربع العشر قنا هو شن درهم لبادي بقول طبانو قيب حين قنا يسا لا بقول طبانو قيب هل سيرون باكا قوا يده لبادي بقول صحر أفرسي كالي شن تاوي وهو خمسة دراهم hadaad si kala doontana afartan u qayb labadii boqol afartan u qayb wa fii maa zaada cala lmiatayni wixii markaa labada boqol ka batana fa bixisaabii saasun u xisaabi wain qalla zaaidu hal dirhamba hadduu doona ha noqda ama dirham barhki haba yaraado markaa ziyaado walaa shaya waxba ka waajibi maayaan fi lmaqshuushi wixii la qishay yani wixii lagu daray wax aan dahab ahayn ama aan fida ahayn min xataa yabluqa khaalisuu ilaa saafigiisu uu ka gaarayo nisaaba nisaabki marka waynaga nidhi dahabkii koob iyo labaatanka maxaa maqshuusha umun sideed meelood marka loo qaybiyo meel ahaanba maxay tahay maqshuush waad ka jaraysaa marka dahabkii hadday siddeed koob inta garaam ee lagu sheegay intood sideed u qaybisa meel ka tuur meeshaasi waa maqshuushoo dahab maahe kii sideed iyo tobanka ahana maxaad samaynaysaa isagana rubuc baa markaa ayaa maqshuusha soo ma ilaan baa ku fadhiisiiyeen sideed iyo tobankii marka maxaa ka dhiman lix dhiman lixdu afar labatankii maxay uga dhigmaysa rubuc soo markaa kan lagu leeyahay waa dahabka nooca sideed iyo lagu leeyahay macnaheedu waxa weeye rubuc baan dahabba ahayne maqshuusha markaa waa in markaa khaaliskii saafigii uu markaa gaaro shan iyo siddeetankii walaa tajibu zakaatu zaka kama waajibto fi lxalyi lmubaaxi xalyigii markaa mubaaxa ahaaye banaanaa oo waa dahabkii laysku qurxinayey fidadii laysku qurxinayee banaanaa seka laguma leh wixii quruxda loogu talagala dadku xidhanayeen ee banaanaa kaasi isagu seka laguma leh qofkii ninkii maalan kaatumkii uu xidhanaya fidada ahaa seka laga bixin maayo dumarkii dahabkii ay isku qurxinayeen ee u banaanaa xalaasha u ahaa seke laga bixin maayo ama alxaliyulmuxaramu xalyigii muxaramka ahaa xaaraanta ahaa xuliyina waa jamci xalyigii xaaraanta ahaa ka siwaarin sida shuuli wa khalkhaalin iyo maxaynu dhahnaa shuuli cageed maynu dhahnaa kii cagta la gelinaya wey lirajulin uu nin markaa samaystay shuuligii gacanta la gelinaya ama jiji maarata jijina dadka qabanaya sooma jijimana waa la ya jijimana waa la dhahda bal wixii doortaba dhawa siwaar waa kan gacanta la gasho ka lugta la geliyana waxaa la odhanayaa khalkhaal baa la odhanaya hadduu haddaba nin kuwaa samaysto de waa oo isugu talagalay inu isagoo isticmaalo hadduu ugu talagalay inuu hooyadii siiyo ama kolba dumarkaa qaraabadiisa ah tii markaa u baahatay inuu siiyo oo u icaareeyey markaa xidhato hadduu ugu talagalay waa caadi oo taasi iyada sika laga bixin maayo ama xaaskiisaba ugu talagalay laakiin hadduu isagu inuu xidho ku talagalay de waa xaaraan weeyaano sikadii waa laga doonay wa khunha ninkii waxaa lamida labeebkii لبيبكين الله ما أقرأه تأينو نية هاي بصورة قرأ فتجب الزكاة في كايسك الزكدي وقال لك الدونية ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق فصل ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق درق إلا بيري يمره يقن النصاب كود وشان وسقي من الوسقي او سقط وحا لغا سو اشتقاق لغا كيني بولي وسق وسقنا وا مخاي مصدر هو مصدر بمعنى الجمع oo markaa loogu macnihiisuna yahay soo ururin wasqi markaa waa soo ururin weeye lianna alwasqa waxa markaa wasqiga wasqigu markaa sidiisa waa mikyaal waa maxaan dhahnaa dee foosta oo kale ama wax weynoo markaa wax lagu miisi jiray weeyaan lianna alwasqa wasqiga waxaa markaa mikyaalka noocana ama sambiilka noocana waxa magacaa loogu bixiyey yajmacu sicaana saacyadii baa lagu ururiyay ayuu ururiyaa saacyo fara badan saaci wax lagu miisaya ama galaamo fara badan ayuu qaadaya saasaa markaa waski loogu magacaabay lixdan saac buu qaadaa lixdan saac ayuu qaadaa wasqigiiba marka shantii wasqi dee waxay noqonaysaa saddex boqol oo saac bay noqonaysaa wa hiya in khamsatu awsuqin shantii wasqi alfun wa sitmiati ritlin bilciraaqiyi kun iyo lix boqol oo rodol marka markaa rodolkii ciraaq miisaanka la saabo وفي بعض النسخ بالبغدادي ان بغدادي وقرا بغداد بغدادنا وعاصمه العراق ونوع كلام وما زاد وحين انت كبدن فبحسابي حسابتي سبا يسكن الله ودفن ورطل بغداد بغداد رضل كيد عند النووي النووي مركا اينو قادنا كيسا قابكو يعني سبع قياسا 128 درهما وحلم ميسان ياي بقول يا 28 درهم واربعه اسباع درهم يو درهم 7 loo افر afar intaasaad markaa waaad ku dhufanaysaa waxaad ku dhufanaysaa dee rodoladii kolka lagu yii rodolkii keli ahaabaa intana kun iyo lix boqol oo rodol baad intaa ku dhufan markaad markaa ku dhufato intii dirhame ay noqonaysay baa kuu soo baxaysa kadib baad ku dhufan laba dhibic sagaal toddoba shantii aynu markaa hore u sheegay wa fiiha markaa de waa kuusoo baxaya lix boqol iyo labaiyo wa fiiha dalagii iyo midhihii waxaa ka waajibaya in suqiyat bimaai asamaai haddii biyihii cirka lagu waraabiyey wa huwa almataru waa roobkii wa naxwuhu iyo wixii lamidka ahaa waxaa lamidkii waa maxay haddaynu markaas u rafcino wa naxwi aniga rafinaya roobka wixii lamidkii waa beredkii yani dhagaxyaalihii soo da oo kale biyo maaha bered bay yidhahdeen afcarabtu roobkan dhagaxyaalihii soo da iyagu markaa matar bay odhanayaan waxay odhanayaan bered bay odhanayaan baradka iyabaa dee lamida waxaas markaa biyaha cirka ka yimid wixii lagu waraabiyey ka alji sida barafkii oo kale isagana barafkii markaa iska jiifay ee dhulka jiifay markuu dhalaalo haddii lagu waraabiyo waa la miduun isaguna awi sayxi ama lagu waraabiyeyba biyihii dhulka iska dul sabaynayey wa huwa sayxu almaau ljaari cala alardi waa biyihii dhulka dul cararayay fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin bisababi sadi nahri iyadoo ay sababtay tusaale ahaan weeyaane iyadoo maalan webigii dee la joojiyeyoo la awday hadii webigii la awdo dee biyihii dhulkay dul sabayna dul yaacay biyaha markaa dhulka dul yaacaya ayaa waxaa la yidhahdaa sayx markaa de ama webi hala xidho ama si kale maarata hawsoo dul yaacaane biyaha dhulka iska dul socda ayaa sayx la yidhahdaa afcarabi fa yascadu lmaau biyihiibaa waxay fananayaan marka webigii la xidho calaa wajhi lardi dhulka markaa dee waxa weeyaan dushiisii bay markaa u soo kacayaan fayasqiiha markaasa markaa biyahaasi ay dhulkii waraabinayaan al ushru baa markaa ka waajibaya wixii ku soo go'ay toban u qaybiyo meel ahaan baad bixinaysa wa in suqiya hadii lagu waraabiyay bidulaabin bidammi daali wa fathiha dulaab iyo dawlaab sa doonto akhriyo ma yudiru alhayawan way waa waxan markaa xoolo xoolaha lagu wareejiyo markaa waa ajaladii way lagu soo saariyay biyaha markaa xayawaanka markaa lagu wareejinayey marna aiga lagu dhaadhicinay marna lagu soo bixinay aw suqiyat binadxin ama tii lagu waraabiyey dhaam loo soo dhaamiyey oo min nahri webi looga soo dhaamiyey aw bi'rin ama ceelba looga soo dhaamiyey bixayawaanin xayawaan lagu soo dhaamiyey ka baciirin sida awrki aw baqaratin ama sici iyo wixii lamidka ahaa kii maaratay dhaam lagu waraabiyeyna nisfulcushri markii toban meelood loo qaybiyo meel ahaan barhkeed ayaa la bixin وفيما سقيا بماء السماء والدولان hadii labadii loo jabciyo oo lagu wada waraabiyo biyihii cirka iyo biyihii dhaamka ama biyihii ceelka laga soo saaray hadii labadii lagu wada waraabiyo midalan tusaalaba ka soo qaado sawaan si siman hadii loogu wada waraabiyo oo wax weey muddadii waraabka ay u baahnaayeen nusna cirka waraabinayay nusna ceelka waraabinayay maxaa la sameeyay 3 4 10 waa loo qaybin uuno kii la wada waraabiye eh, maaragtay ceelka lagu waraabiye waa laga yeelani cushriga barhkii baa laga bixin kii cirka lagu waraabiyeyna cushri baa laga bixin markaa bar baa u dhaxeeya barhkii unu kala qaybiyo rubcna xagganaad raacin rubcna waad ka tegeysa markaa saddex rubuc ayuu cushrigii ka bixinaya tobankii markii toban loo qaybiya meeshii soo hadhay ayuu haddana afar u kala jebino saddex ka mid a ayuu bixinayaa sekada inuu dhammaynana ku tala gashay lakin waxaad umalayn waxaan weligii soo taagan tahay halkaasaynu ku joojin doonaa wsala allah waslama ala nabiyina maxamed allah aclam